بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد عشر كينا الشنئي اللحذنات عشر كينا الشنئي اللحذنات كتابك لب الأصول كوحينو كباللابانينا نماتك كتابك تضبات برتميس هلك التقليد أي كقرنتهاي مسألة التقليد تقليدكي أخذ قول الغير غير قولكي قادشة لقاتوي من غير معرفة دليله دليلكي سقرشة لقرنا يلعانتي horta taqliid sidiisaba waxaa la yidhaahdaa waa kayrka qowl uu leeyahay qaadashada aad qaadato adoon garanaynin min ayna qaal ama min gayri macrifati daliili wuxuu u daliishanaya adoon garanayn ka ayaa taqliid la yidhahdaa taqliid culimmadu waxay yidhaahdeen haddaba ereygan qowlka ah ee akhdu qowlilghayr ina leeyahay horta akhdiga waxa kaa baxay waxaan akhdi ahayn oo dhan ereygan qowl ah, qowl ana waxaa soo gelaya ra'yigii iyo ictiqaadkii iyo ficilkii iyo taqriirkii laakiin hamoodin qowlku inuu ficilka inaga saarayo ama inuu taqriirka inaga saarayo ereyga alkhayr wuxuu diidayaa adigu qowlkaaga haddaad qaadato dee taqliid lagu odhan maayo min gayri macrifati daliilihi hadii adan daliilka adoo garanaya halku qofku daliishanayo adoo garanaya haddaad qofka ku raacdana la odhan maayo taqliid o dee daliilkaad ka qaadatay qofkuna waa qofkii ku baray weeyaan taqliid la odhan maayo haddii daliilka lagu sheegayo ataqliidu taqliidku waa akhdu qowlilgayri gayrka qowlkiisa qaadashada la qaato min gayri macrifati daliilihi daliilkiisa garashada la garanayo la-aanteedna la qaato lama garanayo wayelzamu wuu laazimayaa haddaba hayra almujtahidi mujtahidka hayrkii fii hayri lcaqaa'idi caqaa'idda hayrkood dhexdooda fil asaxi qowlka sixada badan wuxuu ku leeyahay mujtahidka mujtahidulmulaqa la yidhaah mujtahidka saddex baynu soo dhigannay mujtahidulmulaq iyo mujtahidulmadhab iyo mujtahidul maxaynu soo qaadanay iyo fatwa saddexdaa mujtahid mujtahidulmulaqii baa halkan loo jeedaa taqliidku laazim buu ku noqon mujtahidulmulaqa ninka aan ahayn waxyaabaha lagu ijtihaadayaana caqaa'id yayna noqonin waayo haddii iminka maalan qof uu ku yidhaahdo waxaasaa jira ama ilaahay waa saa lagu yidhahyo dee si laguu sheego inaad iska qaadato adoon daliilka halkuu daliilka ka keenayo adoon garanayn lagama rabo waa inaadan muqalid ku noqonin caqaa'idku taqliidka lama ogola oo taqliid ma noqdaan waayo waxyaabihii caqliyaadka ay u yaqaaneen en soo maraynay marka dhaweyn caqliyaadka oo dhan waxaa la yidhahdaa taqliid ma galaan waayo dee qof waalana waxba lagama rabo oo qofku haduu waalan yahay waa marfuuculqalam oo ilaahay la xisaabtami maayo qofku haduuna waalaynna afalaa tacqiluun tan layna leeyahay caqli miyaydaan lahayn tan layna leeyahay caqliga waxa laynoo siiya waa waxaan xoolaha kaga duwannahay oo wax fara badan baan ku garanaynaa wax fara badan baan ku garanaynaa maanta ninka gaalka ihi hadduu si dhab ah u fikiro ilaahay wuu garanayaa waaxidnimadiisa iyo diintiisa saxda ah iyo waxaasoo dhan wuu garanay ninka gaalka hadduu si dhab ah u fikiro si dhab ah hadduu u fikiro laakiin lama ogolo dee si dhaba ah in loo fikiro gaalka laftiisaan ogolayn inuu si dhaba ah u fikiro wayalzamu wuu laazimayaa taqliidku غير المجتهد مجتهد كغيرك أيو كل لازمي في غير العقائد عقائد kayrkood dhexdoodana waa ku laazimaya fil asaxi qowlka sixada badan maxaa laga qaatay ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi fas'aluu ahla adikri in kuntum laa taclamuun fas'aluu waa amar waxaad arkaysaa nin wax weydiinaya dad ahludikriya intuu su-aal weydiiyo ee su-aal buu weydiinayaayoo saasuu ku qaadanaya fas'aluu ahla adikri in kuntum laa taclamuun haddaydaan cilmi lahayn dadka ahludikriga ah wax weydiiya waxaa la yidhi diinteenna ilaahay waxyaabaha uu ku badbaadiyaa waa dadka ahlu dikriga awey ah tacbiirkan laftiisa balaaqaa ku jirta rabbi ma odhan fasaluu ahla alcilmi in kuntum laa taclamuun fasaluu ahla alcilmi laakiin waxa la yidhi fasaluu ahla adikri in kuntum laa taclamuun ahla adikri in kuntum laa tadkuruun lama odhan fasaluu ahla adikri in kuntum laa tadkuruunna ma odhan fasaluu ahla alcilmi in kuntum laa taclamuunna lama odhan fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun adigu xaggaaga cilmi baa laga anfiyey ka ad wax weydiinaysana cilmigii looma sugin lagaa anfiyey dikri baa loo sugay fasaluu ahla dikri baa layidhi waxay yidhahdeen culimmadu waxyaabaha laga qaadanayo waxaa ka a ah, qofka caalimka ah waxa laazim u ah oo daruuro u ah inuu ilaahay ku xidhan yahay qofkan caalimka ah marka la doonayo in isaga wax la weydiiyo oo dee ilaah laga qaato qof ilaahay ku xidhan waa inuu yahay qof hadalkan uu ku hadlayo iyo dhaqanka uu samaynayo qof ilaahay kaga baqayo waa inuu yahay ahluikri waa inuu qof ilaahay xasuusan oo xusaya oo ilaahay xuskiisa ilaahay ku xidhan inuu noqdo wey haddii laakiin qofku aqoon qura uun uu hayo mujaradulmacrifa uun hadduu hayo macluumaad badan buu ururiyey macluumaad fara badan ayuu hayaayuu ururiyey kumana dhaqmayo dee waa caliimu lisaan jahuululqalbi baa la yidhaha qalbigana jaahil buu ka yahay carabkana caalim buu ka yahay kaasi wax alla wuxuu soo wado ma jiro inta badan waa dadka ugu halaaga badan ee ugu fasahaadka xun adduunka waa dadka carabkana aqoonta kale xaqiiqadooduna ay tahay xaqiiqada juhaasha mid ka hooseysa haddaba fasaluu ahla dikri waxay tilmaamaysaa dadka qaar in la amrayo inay wax weydiiyaan haddayna geranayn dadkii geranayay wayalzamu waxa laazimaya wayalzamu wuu laazimayaa taqliidku غير المجتهد مجتهد كغيركي ايو كل لازمي مجتهد لو ما اقوله مجتهد مجتهد ما قبسدا لو اورن fii kayri lcaqaa'idi caqaa'idda kayrkood dhexdoodana wuu ku laazimayaa furuucdii fiqiga oo kale ayuu ku laazimaya fil asaxi qowlka sixada badan ee asaxa ah kaa ayaa la qaadanayaa buu ku yidhi wayaxrumu xaaraan ayuu noqon calaa daanni lxukmi xukunka kii malaynayey biijtihaadihi ijtihaadkiisana ku malaynayey wuxuu ku leeyahay hadduu ninku xukunka shaygan uu garan laaya xukunkiisii maleeyo ijtihaad uu la yimidna uu ku maleeyo inuu muqalid noqdo nin kale uu qabsadaa xaaraan bay ka tahay muqalid mujtahid mujtahid ma raacaa la odhan jiray mujtahid mujtahid ma raaco ijtihaadkuna dee darajooyin buu kale leeyahay oo waynagii soo marnayba imaamu shaafici waynagii nidhi ninkii la odhan jiray imaamu shaafici zayd ibnu haabit ayuu raacay baynu nidhi xagga faraa'idka iyo dhaxalka zayd buu raacay ama waafaqsanaa zayd haddaba markuu raacay xataa waxaynu hi mas'alo kastuu zayd xagga dhaxalka shakiyo isna shaki buu muujinayey talow maxaa jiro baynu nidhi waa maxay cilmiga iyo xikmadda ku jirtaa muna imaamu shaafici oo muqallida ahayn oo dee qof kale ku dayanaya ama taqliidsanaya miyuuna ahayn ma aha way nusuustun baa iswaafaqday baynu nidhi wayaxrumu xaaraan weeyaan taqliidku calaa daani lxukmi xukunka ka malaynaya ayuu xaaraan ka bijtihaadihi ijtihaadkiisana ku malaynaya hadduu ijtihaadkiisu gaadhsiinayo dee kolkaa muqalid baa noqon lagama rabo wakadaa kanoo kale weeyi wakadaa kanoo kale isagoo an yaxrumu xaaraan buu noqon cala almujtahidi mujtahidka fil asaxi qowlka asaxa ah hadduu qofku mujtahidba yahay ficliyan yuuna hadda yuuna ijtihaadine haddii uu ba noqdo xaaraan weeye taqliidku ka horena wuxuu ahaa nin ijtihaad sameeyey oo ijtihaadkiisii ku maleeyey wey kana waa ahliyatulijtihaad nin laga helay haddii qofka xataa ahliyatulijtihaad laga helo ama sifaatulijtihaad haddii laga helo taqliidku mamnuuc buu ka yahay yuuna masaladan kuba ijtihaadinba wakadaa kanoo kale isagoo a yaxrumu xaaraan weeye taqliidku cala mujtahidi mujtahidka dushiisa fi lasaxi qowlka sixada badan masalatun alasaxu qowlka sixada lihi waxaa weeye annahu shaniye low takararad haday soo noqnoqoto waaqicatun dhacda haday soo noqnoqoto limujtahidin qof mujtahidana ay u soo noqnoqoto oo lam yadkur aan sheegin adaliila daliilkii aan sheegin wajaba waxa waajiba oo lam yadkur aan xasuusanin adaliila daliilka aan xasuusanin wajaba waxa waajibaya tajdiidu nadari nadarka inuu inuu cusboonaysiiyo oo nadar cusub la yimaado ayaa waajibaya ow licaamiyin ama qof caami ah oo istafta fatwo weydiiyey caaliman qof caalima ayay mas'aladii ku soo noqnoqotay wajaba waxa waajibaya icaadatu listiftaa'i fatwa dalabkii inuu hadana soo celiyo walow kaana haba ahaada muqallida maytin qof dhintay ku muqallid u ahay wuxuu yidhi dhacdaa soo noqnoqotay dhacdadani markay soo noqnoqotay waa shay dhacdo ah dhacdadii baa soo noqnoqotay dhacdada waxaa loo kala qaadayaa labaa loo kala qaadi dhacdadani inay ku soo noqnoqotay nin mujtahida iyo inay ku soo noqnoqotay nin muqallida labadaas loo kala saari haddaba hadday dhacdadu mujtahid ku soo noqnoqoto shayba ayaa dhacdo ayaa loo keenay xukun dhacdo ayuu mujtahidkani la kulmay uu ka fikrayo go-aan buu ka gaadhay oo uu ijtihaaday xukun buu sheegay haddana bil kadib bay dhacdada lafteedii soo noqotay mar labaad mujtahidkiina way ku soo noqotay waxaa la eegayaa maalin berigii hore ijtihaadkii uu sameeyey xukunku u gaadhay daliil buu ilaynuu cuskaday daliilkii inuu xasuusan yahay iyo inuuna haduu dhacdadii hore daliilkeegii xasuusan yahay mushkilad male waxba hadda ijtihaadi maaye xukunkiisii horunbuu raaci oo sidii horunbuu xukumi hadii uuna daliilkii ta hore xasuusnaynna hadda tajdiidunadar baa looga baa ijtihaad cusub baa looga baahan yahay walow haduu doono xukunkii hore haba khilaafee hadduu xukunkii horun waafaqo ijtihaadkiisani kii horun uu waafaqo waaba sidii la rabay hadday labada ijtihaad iskhilaafaanna kii hore ha buriyo la odhan maayo ilaynu ijtihaad ijtihaad laguma burinayne haddaan shay qaaطica oo lagu burinayaa uuna jirin ijtihaad ijtihaad laguma burinaynin dhacdada mujtahidka ku dhacaysa saa loo qeybiyey dhacdadan mujtahidka ku dhacaysa haday caami ku dhacdo oo caami bay kusoo takarurtay caamigan markay kusoo takarurto ilayn isagu marka horeba mustafti buu ahaaye markii hore caalim buu tegoo fatwu weydiiyo sibaa loo fatwooday haddana dhacdadii baa ku dhacday mar labaad fatwadii hor un inuu qaato maaha arkal oran sheekh hebel weydiiyo saasuu igu jawaabay ma aha inuu yidhaah waa inuu haddana utago culimada uu yidhaahdo culimay maxaad haysiin waa muqalid ninkani ma ogtahay waa inuu utago waxa laga yaabaa sheekhiisan uu tagliidsanayo sida hore u fatwooday inuu isbedelay baa dhici karta ama u isbedelayo cilmibaa u kordhay ama nusuus buu helay ama wuxuun baa helay ee waxa weeye muqallid buu yahay sheekaygii baa kal hore sidaa igu jawaabay ama bishii hore sidaa igu jawaabay yuuna odhanine xataa sheekha laftiisii una ku celiyo hadduu doono su-aashii sheekhuna sheekuna ugu jawaabo isna inuu dhibsado ma aha sunigii shalay kuu jawaabayay un inuu yidhaah ma aha waxa weye wuu jawaabayaa un isna waa muqallid haddaba ka warrama baa la yidhi ninkan muqallidkii sheekha uu taqliidsanayay hadduu dhintayba sheekhi wuu dhintay mas'aladanna uu xasuusan yahay siduu u fatwooday sheekh dhintayna kolley ijtihaadkiisi isma bedelayo ma la odhanaya ku camal fal maya buu leeyahay ku camal fal la odhan maaye walow haba dhinto haduu doonaye oo meydba ha taqliidsade eh. waa inuu masaladii haddana culimada u keenaa yidhaha culimay masaladan bal ka warrama alasaxu qowlka sixada badan annahu shaanigu waxa weeye low takararad hadday noqnoqoto waaqicatu dhacda hadday noqnoqoto limujtahidin mujtahidna ay u noqnoqoto lam yadkur aan xasuusnayn addaliila daliilka aan xasuusnayn wajaba waxaa waajibaya tajdiidu nadari nadarka oo la cusboonaysiiyo ow hadduu daliilka xasuusan yahay baa inaga baxay lam yadkuri daliil shardigan hadduu xasuusan yahay waxba ma cusboonaysiinayo ow licaamiyin nin caami ah oo caami ah oo dadweynaha ah caamigu waa dadweynehe ayay ku dhacday istaftaa fatwo ayuu weydiini caalim oo istaftaa fatwo weydiiyey caaliman caalim nin horay fatwo u dalbay ayay ku dhacday wajaba waxa waajibaya icaadatu listiftaa fatwa dalabkii inuu soo celiyo walow kaana haba ahaado muqallida meyti nin meyda mid takliidsanayaba ha ahaadee mas'alatu almukhtaaru qowlka mukhtaarkiihi waxa weeye jawaazu taqliidi lmafduuli ka mafduulka ee laga fadli badan yahay waa mafduul jawaazu taqliidi lmafduuli ka mafduulka ee laga fadli badan taqliidkiisa banaanideeda weeyi limuctaqidihi muctaqidkiisa iyo caqiidayntiisa uu caqiidaynayo darteed hayra mafduulin uu caqiidaynayo mafduul hayrkii uu caqiidaynayo falaa yaji falaa yajibu ma waajibayo albaxu in la af faadilka can ilarjaxi ama albaxu baxin can ilarjaxi la baxsiyaa ma wuxuu sheekhu halkan yidhi wa ana araajixa raajixu cilman cilmi ahaan fowqa araajixi waracan وتغليد الميت iyo واستفتاء من عرفت اهليته wuxuu ku yiri ee qofka mujtahid qofka muqallidka iyo qofku taqliidsanayo muqalladka ah maxaa laga rabaa saddex xaalo ayuu mid ahaan noqon karaa qofka muqalladka muqallidkan wax taqliidsanaya ku taqliidsanaya saddex xaaladood mid ahaan ayuu noqon karaa waxa la yiri kow muqallidku kanu taqliidsanayo muqalladkiihi inuu faadil yahay oo culimada meesha joogta inuu yahay sheekii ugu sareeyey ee ugu qiimaha badnaa faadil inuu yahay iyo maye e inuu musaawi yahay iyo maye e inuu mafduul yahay saddexdaa ayaa loo kala qaaday waxaa lagu leeyahay hadduu shee ninkan muqalladka ah ee lagu dayanayaa faadil yahay waa lagu dayanayo muqallad buu noqon hadduu musaawi yahay waa lagu dayaniyo muqallad baa laga dhigan labadaa jeerba waa waa la ogol yahay laakiin haduu mafduul yahay mid mafduulo oo laga qiimo badan yahay buu noqday laga fadli badan yahay buu noqday lama ogola ilaa ninka muqallidkiihi inuu malaynayo ama caqiideysan yahay inuuna mafduul ahayn mooyaane haduu laakiin muqallidku aaminsan yahay inuuna mafduul ahayn waa inuu maxay u aaminsan yahay ama musaawi ama faadil waa inuu labadaa midhaan u aaminsan yahay ama ama faadil buu u aaminsan yahay ama musaawi buu u aaminsan yahay haddaba waxaa la yidhi afar jeer ayaa muqalid ayaa muqalladku uu sax noqon karaa muqalladku kala taqliidsanaya afar jeer xaqiiq ahaan waa faadil nafsul amarka waa faadil iyo maya nafsul amarka waa musaawi iyo maya biictiqaadi muqallid ayuu ku yahay musaawi iyo maya biictiqaad waa mafduul mafduul iyo maye waa mafduul biictiqaadi lmuqallid faadil ku ah laakiin waxaan la ogolayn xaqiiqa nafsulmarka iyo biictiqaadi lmuqallidba nin mafduul ah in muqallad laga dhigo xaqiiqada iyo siduu caqiideynayaba ninkani hadduu mafduul noqdo yaan laga dhiganin buu kuleyahy muqallad marka almukhtaaru qowlka mukhtaarkiihi jawaazu taqliidi lmafduuli ka mafduulka ah ee laga fadli badan yahay taqliidkiisa banaanideeda weeyi waa mafduulo waa laga faddi badan yahay muxuu ku banaanaaday ilaa waaba mafduule musaawigi iyo faadilka la yaqaanay limuctaqidihi caqiidayntiisa uu caqiidaynayo ninkan muqalladki ihi ghayra mafduulin mafduul hayrki inuu yahay buu u caqiidaynaya oo kolkaa hayrulmafduulka maxay ah musaawi iyo iyo faadil aan labadaasuu mid ahaan u caqiidaynaya way iska banaan kol haddaba eeg mas'aladaa haddaynu ka hadalnay oo aan nidhi mafduulkii bilictiqaad uun ku noqday faadil ama musaawi ayuu taqliidkiisu bannaan yahay nafsulamarka ka musaawi ah ama nafsulamarka ka faadil ah kama hadlin waa min baabi owla labadaasina taqliidkoogu inuu bannaan yahay markaa almukhtaaru qowlka mukhtaarkiihi jawaazu taqliidilmafduuli ka mafduulka ah taqliidkiisa bannaanideeda weeye limuctaqidihi liajli muctaqidihi caqiidayntiisa darteed ay u bannaanaato hayra mafduulin uu caqiidaynayo mid laga fadli falaa yajibu haddaba ma waajibayo albaxu in la baxsiyaa can ilarjaxi ka arjaxa ah culimada aad taqliidsanayso ee dadkan muqalidiintu ay taqliidsanayaan inay arjaxa raadiyaan waajib ma aha falaa yajibu albaxu can ilarjaxi arjax inay raadiyaan mujtahidiinta ka tirsan arjaxa ka ugu raajixsan xaqiiqa ahaan inay raadiyaan waajib ma aha xataa siday moodayaan haddii ay u haystaan musaawi ama faadil wax mushkilada oo meeshaa laba mujtahid baa meesha wada jooga labada mujtahid mid wuu cilmi badan yahay midna wuu waracnimo badan yahay yaa la horreysiinayaa iyad muqallid ka dhigan laba mujtahid oo mid cilmi badan cilmigiisa ayaa maashaa allah laakiin waxoogaa xalaasha waxaad mooddaa inuu ay xaaraanta iyo xalaasha iskama kala ilaaliyo labada gacmood ba inuu ku gurayaad moodaysaa baasha maxaad samayni iyo nin waraca oo aqoontiisa laga badan yahay oo laakiin mujtahid isna aadan ka saaraynin oo xadul ijtihaad gaadhay maxaad samaynay labadaasi markay kuu kulmaan buu ku yidhi wاlmukhtaaru qowlka mukhtaarkiihi ama raajixa ka raajixa ah cilman cilmi ahaanka raajixa u ah ayaa fawqa raajixi ka raajixa ah ka sareeya waracan warac ahaan ka eg ijtihaadka dee cilmiga ayaa la xidhiidha oo waxyaabaha lagu ijtihaadaya aqoonta ayaa kow ka ah haddaba alraajix cilman ayaa ka sareeya buu ku yidhi alraajix waracan ka waracnimada raajixa ku iyo ka cilminimada raajixa ku ah dee ka cilminimadabaad horraysiinaysaa buu ku yidhi kaa ayuu sheekhu qaatay wa taqliidilmeyti walasaxu asaxu walmukhtaaru mukhtaarku waxa weeye jawaazu taqliidilmeyti nin meyd ah oo dhintay taqliidkiisa bannaanideedii dee laakiin ninkaa meydka a markaa taqliidsanayso waxa weeye nin qowlkiisii uu qoran yahay oo madhabkiisii uu diiwaan gashan yahay sida imaamu shaafici oo kale iyo ragga lamidka la midka ahay haddii madhabkoogii uu qoran yahay iyaga oo dhintay ayaad muqallid u noqon ila waxay yidhaahdeen oo dhan baa qoranay imaamu shaafici waxaa laga hayaa inuu yidhi almadaahibu laa tamuutu bimowti arbaabiha madaahibtu ma dhimato raggii u saaxiibka ahaa markay dhintaan ee cilmigoogii baa hadhay oo qaala shaaficiyo qaala imaamu axmed iyo qaala imaamu maalig iyo aimadii sidaasun baad u arkaysaa markasta isagoo iyagu loo tartansiinayo mukhtaaru waxa weeye jawaazu taqliid ilmeyd meydka taqliidkiisa banaanideeda weeye wastiftaai man mukhtaaru waxa weeye jawaazu istiftaai man kii banaanideeda weeye curifad la gartay ahliyatuhu inuu ehel u yahay iftaha nin haddaba wax fatwoon kara inaad su weydiiso ood fatwo weydiisaa way kuu banaan sida mukhtaarka ah qofkani fatwoon karaa dee waxbaad weydiinaysaa oo talow istiftaa man curifat ahliyatuhu laakiin waxaa lagu yidhi ahliyatulfatwo inuu qofkani yahay waa inaad garanaysaa waa la gartay qofkani inuu ahal u yahay fatwaha laakiin haddii nin halkaa marayaba aad tidhaahdo un eh, sheekhaa garh leedahay o su-aashaan doonaya ku weydiiyo ood gadhkii un moodo inuu maxaanku idhahdaa abqarino uga dhigto ama salaadu xagga hore ku tukadaa iyo masaajida oo salaadan uu tukanayo un baad wallahi ama kutub buuboo sitaaba waxaad istiri wallahi ninkan kitaabta sitaa waa nin wax kaa saari karaya meela sacuudigoo kale waxaa la iska ilaaliya xaramka in kuraasta qaar lagu fadhiisto waxaa jira kursi hadaad ku fadhiisato kuyuu laguu soo gelayo su-aalaha nin odaya oo ree argeysaha maalin iga qosliyo wuxuu kursigaasaan ku fadhiistay buu yidhi o kuyu unbaa lai soo gelay bu yihi kuyu ya sheekh waxaan ku weydiinay sheekh waxaan ku weydiinay markii dambe maxaad samaysay baan idhi o dee kursigii baan ka degay bu ihi kursigii baan ka fogaaday bu meel kalaa fadhiistay waxa weeye lagaama yeelayo dadkaa marayo o dhan waxa wey kursiga haddaad ku fadhiisato bes waxa wey waa fatwaha la weydiiyo unbaa la odhanaya curifat ahliyatu ninka ahli ahliyatulfadli in inuu eh, fatwaha inuu ahl u yahay la garto in wax la weydiiyaa way iska banaan tahay maxaa lagu garanayaaba haddaba meesha taalla inuu ninkani ahliyatulfadli leeyahay fatwo leeyahay uu fatwaha ahel u yahay maxaa lagu garanayaa wuxuu ku caan cilmi inuu nin cilmi leeyahay ayuu dadka agtooda ku caan cilmi iyo cadaalad buu ku caan ama waaba la maleeyeyba dadkiibaaba ayaaba maleeyeyba inuu caalim yahay baa loo maleeyey hadduu doono qaadiba ahaadee walow ragga qaarkood ay yidhaahdeen qaadigu muxuu fatwoon wuxuu xukumay unbu fatwoonayaaye ka daaya bay yidhaahdeen walmukhtaaru mukhtaarku waxa weeye jawaazu istiftaai man kii fatwo dalabkiisa banaanideeda curifad la gartay ahliyatuhu ehel inuu u yahay fatwada ow amase dunnad la maleeyey ama lama garane waa la maleeyeyba oo male isaga ayaa ayaa isku taagay inuu dadka wax weydiiyo ama dadkii baad aragtay oo wax weydiinaya walow qaadiyan qaadiba ha ahaadee fa in juhilad hadii hadaba laga jaahil noqdo ninkani inuu aqoon leeyahay inuu cadaalad le waa laga jaahil noqday fain juhilad falmukhtaaru qowlka mukhtaarkii waxa weeye aliktifaa weeye in laga kaaftoomayo aliktifaa in lagu kaaftoomayo bistifaadati cilmihi cilmigiisa oo mashhuur noqda haddii dadka uun ay dhex gasho inuu nin caalimo yahay intaa waad ku kaaftoomi kartaa dadkuunbaad ka maqashay waa caalim istifaadaa dhacda inuu nin cilmi la yahay waad ku kaaftoomi wa cadaalatihi cadaaladiisa muuqashadeedana waa lagu kaaftoomaya haddii sida ka muuqato qof cadaaladle uu yahay iyadana waa lagu kaaftoomayaayo cadaaladiina duhuurkaasaa loogu kaaftoomi xaggan kalena eh, istifaadadaa oo istifaadadaa ay cilmigiisu mustafiidka noqday ayaa lagu kaaftoomaya walilcaamiyi qofka caamiga ah waxaa u sugnaaday su-aaluhu inuu su-aalo can ma'khadihi fatwada halku ka soo qaatay marka ninkan dadweynihiihi uu sheekha su-aal weydiiyo ee sheekhu jawaab bixiyo inuu aamuso un maaha wuxuu xaq u leeyahay qofkan inuu yidhaah sheekh xukunkan ad ii sheegtay halkeed ayaad istinaadkiisu waa halkee oo halkeed u cuskatay buu odhanaya halkeed u daliishatay buu odhanaya welilcaamiyi waxaa u sugnaaday qofka caamiga ee muqallidka ah suaaluhu muftatiga inuu weydiiyo muftiga inuu weydiiyo ama mujtahidka inuu weydiiyo can ma'khadihi makaanu qaadashadiisii bartii uu ka soo qaatay muxuu u istirshaadan hanuun dalab wuxuu doonayaa inuu daliilka ogaado laakiin hadday tacanutan ka tahay haddii u weydiiyo tacanutan waa xaaraan baa la yidhahdaa buu ku dhacay qofkaasi tacanutan inuu u ma istirshaadan inuu u weydiiyo wey haddaba maxaa saaran marka la weydiiyo ma'khadka halkuu ka qaatay xukunkan marka la weydiiyo uma calayhi mujtahidkana dushiisa waxa ah bayaanuhu inuu caddeeyo uu yidhaa daliilka waxaan ka soo qaatay halkaa iyo halkaasaan ka soo qaatay waa in lam yakfa hadduuna qarsoonayn hadduu daliilku mid khafi ah oo u baahan wasaa'id aad u badan uu yahay wuxuu odhanayaa war iska qaado in lam yakfa haddii una qarsoonayn hadduu qarsoon yahay wuxuu odhanaya waa masalo adage mar dambaad arki doontaaye iska qaado sidaa ku qaada buu odhanaya sidaa ku qaado وإن لم يخفى مسألة الأصح قولك أصح أصح هذا بضن أنه شأنه وحوي يجوز وحا أبنان لمقلد مقلد أه قادر أو كريا على ترجيح ترجيح كريا إنه وحكا لرجحه الإفتاء إنه فتواضه بمذهب إمامه إمام كيسا مذهب كيسا أو كفتواضه ومطلق waktiyo badan oo kala duwan buu arrinkaasi dhacaye wa annahu yajuusu waxa kaloo bannaan khuluwu zamani waktigu inuu ka madhnaado an mujtahidin in mujtahida inuu ka madhnaado oo mujtahidba la waayo wa annahu waxa kale wal asaxu annahu yajuusu annahu yaqacu wa annahu yaqacu waaba dhacayaaba wal asaxu waxa weeye annahu khuluwigaasina yaqacu wuu dhacayaa oo akhiru zamaanka kolley waa la arki doonaa wakti mujtahidba uuna noolayn waa la arki doonaa waannahu shaaniye low aftaa hadduu fatwoodo mujtahidu nin mujtahidihii hadduu fatwoodo caamiyan qof dadweyne ah uu u fatwoodo fii xaadisatin dhacdo ayuu u fatwooday falahu waxaa u sugnaaday alrujuucu ka noqod baa u sugnaaday canhu xukunkii uu ka noqdo fiihaa iyada dhexdeeda wuu ka noqon karaayo in lam yucmal haddaan lagu camal falin wasama halka wasama halkaana uu ku sugnaado muftin aakhar wuxuu yidhi wa annahu low aftaa hadduu fatwoodo mujtahidun qof mujtahidaa caamiyan qof dadweynea fii xaadiatin dhacdo u fatwooday falahu waxa u sugan waa ayolahudan yuu unoqonaya caamiga maaha muftiga mujtahidka ma aha falahu caamiga waxa u sugnaaday arujuucu noqod canhu uu ka noqdo buu ku leeyahay kaa fiihaa masalada dhexdeedana uu kaga noqdo waa in lam yucmal haddaan lagu camal falin wasamana muftin aakhar mufti kalena uu meesha joogo haddaan kolkaa falahu rujuucda lahudaa mujtahidka laftiisa waanu celin karnaa dib baynu ka arki wa annahu yalzamu waxaa ku waajibaya almuqalida muqalidka waxaa ku waajibaya iltizaamu madhabin madhab inuu laazimo mucayanin mucayan ah yactaqiduhu uu malaynayou caqiidaynayo arjaxa inuu xoog badan yahay ow musaawiyan ama inuu madaahibka kale la siman yahay wal awlaa waxaana haboon asacyu inuu cararo fi ictiqaadihi uu u cararo caqiidayntiisa arjaxa uu u caqiideeyo inuu yahay mid arjaxa wa ana lahu waxa u sugnaaday alkhuruuja inuu ka baxo canhu madhabka inuu ka baxo madhab kale uu u guuro wa annahu yamtanicu waxase ka reeban tatabucu rukhasi rukhsooyinka uun inuu urursado waa inagii soo marnay tatabucu rukhasku ow lam yajuz tii aynu maraynay weeye ma banaana halkaynu ku maraynay weeye bal hadda halkana ilaag mas'aladana axkaam buu kusoo ururiyey waxoogaaya wuxuu yidhi alasax qowlka sixada badan annahu yajuuz waxa banaan limuqalidin qof muqalid ah qaadirin oo karaya cala tarjiixi inuu wax kala rajaxo waa qof muqalid ah oo tarjiixa karaya waa mujtahidulfatwaha kaynu odhan jirnay mujtahidulfatwa kii aynu ku tilmaamaynay ninkiibaa mujtahid ayaa la yidhaahdaa muqalid qaadirun cala tarjiix waa ninkii aan lahayn ragga qaar ba yidhi qamarayinkaa ugu dambeeyey mujtahidulfatwaha intaynu hadda beryahan dambe ognahay laga yaabaa dee ma inqiraadaane hadda dambe inaan la ogeynuuna ay jiraan kolkaa rag intay madhabka sidaa u kala saaraan aqwaasha ku kala rajaxaya oo madhabka gebigoos gebigiisaba bad ku ah bad hadda ah qamaraynka ramliyo ibnu xajar baa u dambeeyey bay ragga qaarkood yidhaahdeen lama odhan karo wakti laguma xidhi kare waxa weeye arrinkani wuu iska soconayaayo waa arrin iska jira waxa u bannaan haddaba muqalidkaa qaadir calaa eh, eh, tarjiixa aliftaa bimadhabi imaamihi imaamkiisa madhabkiisii inuu fatwoodo way u bannaan tahay buu ku yidhi ilan wuxuu ahaa mujtahidulfatwa la odhan jiray alasaxu qowlka sixada badan annahu shaniya yajuusu waxa bannaan limuqallidin muqallid waxa u bannaan qaadirin awoodaya cala tarjiixi tarjiixa awoodaya aliftaau baa u bannaan fatwo bimadhabi imaamihi imaamkiisa madhabkiisii uu ku fatwoodo ragga qaar ayaa leh may ma bannaana waayo wasfigii ijtihaadka mutlaqa ah haddii laga waayo suurtagal maaha buu ku leeyahay oo mujtahid mutlaqa qofku hadduuna ahayn laga buu leeyahay وأنه شأنه وحوي والأصح أنه شأنه وحوي يجوز وحبنان خلو الزمان وقته إنه كخالي النقضة عن مجتهد وحلقة يابا إن لهلو وقتي وقتي يدا كمدأ وأدون كما مجتهدون وشوقي وإسكبنا أنت أيبوك أنه يجوز وأنه يقع ومدعي دونابا وندعي دونا يوى لوغانا يندعي دونا وحلقوا قرنا يا حديثك بخاري يا مسلم كقرن الرسول كأولها إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم مرك عالم لوايو أي اتخذ الناس رؤساء جهالا مضح بي سميسان يان هذا علماء وهدنا جاهلين فسئلوا مركاسا سؤال لويدين فأفتوا ويفتواني بغير علم علم لآنتي فضلوا إيقوا ويلومي وأضلوا ضدكنا ويلومين xadiidkaa bukhaariga iyo muslimka waxaa ku cad waxa toos ugu cad in la helayo xiliyada qaar caalimba la waayey xataa lam yabqa caalimun buu rasuulku leeyahay sala allahu alayh wasalam ayaa rag culimo laga dhigaya la samaysanaya oo haddana wax la weydiiyo fatwoonaya oo dadkii waalaya xadiidka kale muslimna wa annahu yaqacu daweeye u dhici doonaayo aakhiru zaman baa la heli doonaayo muslimna waxaa ku qoran ina bayna yaday saaca saacadda qiyaamada horteeda waxa ahaaday ayaaman maalmo yurfacu fiiha alcilmu ummadda cilmiga laga kor yeelayo wayanzilu fiiha aljahlu ee jahl jahliguna uu soo degayo cilmigii in la qaadayo ayaad haysaaba waxaynu arkaynaa haddaba inuu dhici doono walasaxu asaxu waxa weeye annahu shaaniye yajuuzu waxa bannaan khulugu zamaani zamaanka oo waktiga ihi inuu ka khaali noqdo u ka madhnaado can mujtahidin mujtahid inuu ka madhnaado waanahu khuluwigaasina yaqacu wuu dhici doonaayo aakhiru zamanka ayuu dhici doonaa muqaabil baa jira le maya ma dhacayo waxaanu ku diidaynaa bay idhaahdeen xadiid kaloo bukhaariga iyo muslimka ku qoran oo rasuulku uu yidhi sala allahu calayhi wasalam laa tazaalu daa'ifatu min ummatii daahiriina cala alxaqi xataa yaatiya amrullah daahiriina cala alxaq xataa yaatiya amrullah isla bukhaariga riwaayadiisa waxaa kusii taalay wahum ahlulcilmi wahum ahlulcilmi kolka cilmigii weli inuu baaqi yahay bay ayuu xadiidkaasi sheegayaa bay yidhahdeen wa annahu shanigu waxa weeye wal asaxu annahu shanigu waxa weeye low aftaa hadduu u fatwoodo mujtahidun mujtahid hadduu u fatwoodo caamiyan qof dadweyne ah ayuu u fatwooday fii xaadiatin dhacdo ayuu u fatwooday dhacdo falahu waxa u waa mujtahidka eh arrujuucu noqosho canhu isagii uu ka noqdo fiihaa masaladii dhexdeediina uu kaga noqdo waa in lam yucmal haddaan lagu camal falin mas'aladan la weydiiyey haddaan lagu camal falin wasama halkaana uu ku sugnaado muftin mufti aakharu kale halkaa aakhare buu yidhi waa mufti kale way u bannaan tahay inuu ka noqdo haddaan lagu camal falin mufti kalena uu joogo meesha labadaa shardi baa la shardiya inaan lagu camal falin mufti kalena la hayo waxaa la leeyahay in lagu camal falaa waa waajib kol haddii uu fatwoodaba isna kama noqon karo qolana waxay leeyihiin ku camalfalku wuxuu ku waajibayaa uun marka camalfalka la gudagalo haddaan la gudagelin ma waajibayo waynu aragnaa oo sheekhu haddaba wuxuu leeyahay fiihaa markuu yidhi fiihaa wuxuu inaga saarayaa mas'aladan xaadisadan xaadisadan hadda la weydiiyey unbuna ka noqon karaynin qolada unbuu ka noqon karaya laakiin kayrkeedee kuma jiro oo meeshaa fiixada ay naga saaraysa wa annahu shanigu waxa weeye yalzamu waxa ku waajibaya almuqalida muqalidkii iltizaamu madhabin madhab inuu laazimo qofku hadduu muqalid yahay inuu madhab qura qaato ayaa loo baahan yahay xataa barashada saasaa u fudud baa la yidhaahdaa haddaad doonayso inaad cilmi xasiliso horta madaahibka madhab kamida ayaad qaadanad xasilini saasaa kuwa fudud markaad madhabkii xasiliso eed aqwaashiisii iyo eeg madaahibkii meesha ku jiray iyo wujuuhdii uu lahaa iyo waxyaabihii markaad wada garato eed wada dabdiso ayaad hadana u baydhi doontaa madaahibka kale waanahu yalzamu waxaa ku laazimaya almuqalida muqalidka waxaa ku laazimaya iltizaamu madhabin madhab inuu laazimo mucayanin la cayimay oo yactaqiduhu uu caqiidaynayo arjaxa inuu xoog badan yahay madhabka wuu isku leeya waa ka xoog badan buu qaadanaya ayuu la tegaya o amase musaawiyan inuu musaawi yahay ama madhab kaloo la simani wuu jiraa ee kama xoog badne waa madhab isna aad qawi waa buleey wuu qaadanaya wal awlaa haddana waxaa awlo ah musaawinimada qaato asacyu inuu u cararo fi ictiqaadihi caqiidayn inuu u cararo arjaxa inuu arjax yahay uu caqiideeyo arjaxa si asbaabta keenaysa arjaxnimo inuu u caqiideeyo waa xilliga musaawiga eh ayaa wanaagsan baa la leeyahay inuu sameeyo arjaxnimo haddii kale ka ugu arjaxsan ayuu qaadanayaa madhabkii haddaba ma ka bixi karaa ilin madhab ha galaynu nidhi ardaygu madhab ha galaynu nidhi madhab ha qaataynu nidhi xataa xasiiladiisa saasaa u fiican baa la yidhaahdaa haddaba madhab buu galay wuu ka bixi karaa ma odhanaynaa mise madhabkaasunba ku dhimanaya isagoo ku camal falaya wa ana lahu waxaa u sugan muqalidka alkhuruuja ka bixitaan canhu uu ka baxo madhabkii inuu ka baxaa way u bannaan tahay ama kuliyi buu madhabka uga bixi ama juziyi intuba way u bannaan tahay ama kuliya uga baxo ama masaa'il badanoo isleeya madhabka waa ku daciif ha ka baxo ha yidhaahdo madhabkaas laakiin masaa'ilkaas oo kale ha waa kuma haysto oo waan diidanahay wa ana lahu alkhuruuja canhu wa anahu shanigu waxa kaloo weeyi yamtanicu waxa mamnuuca oo muqalidka mamnuuc ka ah tatabucu rukhasi rukhsooyinka inuu tatabuco ruksooyinka uun inuu tatabuco oo madhab kastaba inta rukhaska ah inuu qaato oo yidhaah shaaficiyada ruksooyinkan ka urursadaa maalikiyadana ruksooyinkan ka urursadaa xanafiyadana rukhsooyinkan ka urursadaa tatabucu rukhas waxyaabaha loo yaqaanaa waa mamnuuc mas'alatun almukhtaaru qowlka kale ee mukhtaarkiihi annahu yamtanicu takliidu fii usuuli اdiin in sha allah halkaa waxaa inagaga dhammaaday ijtihaadkii iyo takliidkii oo wada socda ayaa bartaa inagaga dhammaaday halkana waxaynu ku arki doonaa usuuludiin iyo caqiido waxyaabo xidhiidh la leh ayaynu halkana in sha allahu tacaala ka arki doonaa halkaa ayuu inoogu joogayaa wallahu subxaanahu tacaala aclaa w aclam